bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin baab almubtadaأ wاlkhabru marfuucaani kallahu rabuna w muxamadu nabiyuna musanifka markuu dhamaystiray hadalkiisii ou macaarifta kaga hadlay inta wuxuu ka galay marfuucaad marka naxwada waxaa weyaan intaas asaasigaa inteeda kale waa marfuucaad iyo mansuubaad iyo majruuraad wixii kale abwaab waxaa la yihahda lawaaxiqa weeyaan marka inta wuxuu ka galaa abwaabtii cumdada ahayd kalaamka cumdadiisa waxaa weeyaan waa mubtada iyo khabar ficil iyo faacil ficli naaib alfaacil intaasaa waxaa la yihahdaa cumdat lkalaam wamaa cadaahu fahuwa fadlat marka eh, wax badan bay isku khilaafaan hal ilfaacilu huwa aslu lmarfuucaat am ilmubtadau huwa aslu lmarfuucaat labadaas waqad qaala bikulin minhumaa bacdu annaxwiyiin qaarna waxay leeyihin faacilka asal waa qaarna mubtadaha asal waa mahmaa yakun min amrin laa khilaafa fi dalika midkay noqotaba waxa weeyaan inay labadooduba cumdo a yihiin musanifka markaa mubtadaha asaa tacriifi doona laakiin tacriifka oo waa isku tacriifkan uu isku dhow yahay laakiin midba mid buu ku tacriifiyaa qole waxay leeyihiin huwa اlsmu اlmujaradu can اlcawaamil اlafdiyati غayr الzaa'ida mubtadaha sidaasaa la yihahdaa huwa اlsmu اlmujaradu can اlcawaamil اlafdiya غayr الzaa'ida intaasaa la yihahdaa liannahu isim kale oo marfuuc ama mansuub a majruur oon caamil soo gelaynin lama helayo marka mubtadii huwa اsm اlmarfuucu almujaradu can اlcawaamil اlafdiya gayr zaa'ida isim haddii liiri ficil iyo xaraf mubtada ma noqdaan almarfuucu haddii liiri mansuub iyo majruur ma noqdaan mubtada almujaradu can alcawaamil lafdiya haddii layiri midkii caamil lafdi uu ka hormaray haddii la yihah zaydun qaa'imun kaana la geliyo oo kaana zaydun qaa'iman la yidhaahdo zaydkaas asalkiisa mubtada u ahay laakin ilaan taxawala min almubtada ila smi kana lidukhuuli اlcawaamil calayh ayib marka gayri zaa'ida haddii la yidhi waxaad ka muuqataa waxa weeyaan ana almubtada qad yadkhulu calayhi xarfu min xuruufi zaid azaa'ida wa yakuunu bidalika majruura lafda marfuuca xikaayatan ama maxalan eh, amhiladoodana asigaa musanifka noo sheegi doono ayib marka kaasaa mubtada la yihahda markaasuu musanifku wuxuu iri almubtada wاlkhabaru marfuucaani mubtadaha iyo khabarka way godan yihiin mithaalkooda waxaa kamid ah allaahu rabunaa wa muxamadu nabiyuna allaahu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damadahi rabu khabr mubtada marfuuc bdama mxamedu nabiyunana waa lamid hadda musanifka waxa weeyaan awdax anwaaci lmubtada wlkhabr buu ku mithaaliyey laakiin haddii maxaan ku iraahdaa mubtadahii khabarki hadday tahniya noqdaan ama ay jamc noqdaan waa marfuuc laakiin rafcadooda dama noqon maayaan kamaa taqadama tanbiihu caleyh fi baabi macrifati calaamaat اlcraab oo aan soo niriyey isimka mubtadaha waa marfuuc laakiin maxaa lagu goda in kaana mufradan fabidamatin wa in kaana muhanan fabialifin wa in kaana jamca mudakarin fabiwaawin wahaakada marka hadda miithaalkii mufradkii unbaa lagu miithaaliyey haddii la dhihi lahay aطaalibaani naajixaani mubtada iyo khabar noqon lahayn oo mid kastaba alif lagu goday marka mubtadihii khabarka tacriifkiisa wuu ku imaan doonaa ayb markaasuu wuxuu uri musanifka shaarixa almubtadau huwa lismu weeyaan almujaradu ee laga dhartiray can alcawaamili kuwii caamilka ahay oo wax camalfalay laga dhartiray allafdiyati aheed lilisnaadi liajli isnaadi loogaga dhartiray marka falismu aniri ismun weeyaan yashmalu sariixa jinsun dheh falismu isimkii jinsun weeyaan yashmalu sariixa isimka oo isimnimadiisa ku cad you shamlinaya ka zaydun iyo maxamed iyo cali wa fii naxwi qowlika zaydun qaaimun aa tiri zayd waa mubtada haddana isimnimadiisa waa ku cad oo tanwiintaasaaba ka muuqatabo wاlmuawalune fii naxwi qowlika waan tasuumuu aad ku qowshay fii qowlihi tacaala ku jirto waan tasuumuu khayru lakum marka fiiri wa an tasuumuu khayru lakum khayrkii waa khabar mubtadihi macnaheedina way ximbaarsantaha wa an tasuumuu inaad soontaan hin yaa khayrun lakum markaasaa waxaa laleeyahay jumladan an tasuumuu waa mubtada laakiin mubtada ha ahaatee isim sariix maa hadda ficil io faacilay ka kooban tahay laakiin ficil io faacilkaas yaa waxaa lagu awilayaa isim sariix in laga keeno markaasuu ku yiri fa inahu wa an tasuumuudi mubtadaun weeyaan mukhbarun canhu loogaga khabray bikhayruna loogaga khabray khayrun waa khabru mubtada mubtadaheedana jumladaas wa an tasuumuu waay marka macnaheedi waxay noqonaysaa wa an tasuumuu ay sawmukum khayrun lakum markaad tiraahdid hadda an tasuumuu mubtada ma dheysid an xarfu masdarin wa nasbin tasuumuu ficlu mudaaricu mansuubu ban wa calaamatu nasbi xadfu nuun walwaaw faacil waljumlaةu min an wmaa dakhalat caleyh fi ta'wiili masdarin mubtada wاtaqdiir wa sawmukum khayru lakum inaad safarka adinkoo jirtaan aad safarka ku dhex soontaan haddayna mashaqo jirin soonkaa ka khayr badan fitriga ayib marka fa inahu mubtadaun an tasuumuudii mubtada waa mukhbarun canhu bkhayra yaa lagu goday bikhayr a loogaga khabray wa kharaja bilmujaradi aaniriyey naxwu zayd oo kale yaa ku baxay oo fii qowlika ku jiro kaana zaydun caaliman aa tiri fa inahu zaydkaas lam yatajarad kama dharbeelin can alcawaamili lafdiya cawaamishii lafdiga aheed kama dharbeelin oo caamil lafdi ah galay oo marka zaydkaas awalkii hore zaydun caalimun mubtadii khabar ay ahayd markaasaan waxaan leenahay maanta kaanaa gashay mubtada la dhihi maayo kaana ficil maadi zaydun ismu kaana caaliman khabaru kaana marka mubtadihi waa ka baxay io wa naxwi daalika midkaasi io wixii lamid ah wa naxwu daalikana fi lcadad buu ahaaday dheh waaxidun ithnaani thalaatha fa inaha tajaradat waaxid iyo ithnaan iyo thalaatha way ka dharbeeshay oo caamil ma gelin laakiin laa isnaada fiiha wax loo tiriyey ma jirto haddaad waaxid ithnaani thalaatha arbaca aad tidhaahdeed waa isim waa marfuuc waa mujarad can alcawaami lafdiya laakiin isnaad ma haysto oo wax loo tiiriyey oo asiga loo soo tiiriyey ma jirto baynamaa haddaad tiraahda muxamadun rasuulu llahi lafdigii rasuulka mxamed a loo tiri man huwa rasuul huwa muxamed sala اllahu alayhi wasalam laakiin alfaadan ithnaani halaatha hadaanan la dhihin hada waaxid wa haadani ithnaani wa haaulaai halaatha hadaanan la dhihin markaana khabaray noqonayaan mubtada ma noqonaya haddii sidooda loo sheego markii wax la tirinayane waxa weeyaan laa isnaada fiiha waxaa lamid eh kul alaclaam qabla jacliha ee jumla maxamed cali cuthmaan eh, beyd xajar maka haddaad iska tiraa magacyaal aad tirisid oodan jumlo asaasi ah aadan ka samaynin waxa weeyaan eh, mubtada la dhihi maayo magac keligiis walidaalika waxaa la leeyahay asmaada intaanan caamil ousan gelin horteed ma icraabuha daraja xataa ay bacdu naxwiyiin mabniyaadkay ku jirta hadaadaa yidhaahdeen wa dakhala waxaa galay taxta qowlina lilisnaad aan iri maa idaa kaana almubtadau mubtadihii haddii ou noqdo musnadan ilayhi mid wax loo soo tiiriyey musnadan ilayhi mid loo tiiri maa bacdahu waxa ka dambeeya saa loo soo tiiriyay inay noqoto naxwu zaydun qaaimun hadda zaydkaas waa mubtada qaaimun waa khabarkii khabarkii waa musnad zaydna musnadun ilayhi waay waa si qolada balaaqiyiinta isticmaasho marka لأna الqiyaama laa yumkin wujuuduhu ila bwujuudi zayd لأna qiyaamki waa macno wاlmacaani taquum calى الdawaat markaa sidaa daraaddeeda musnad iyo musnad ilahi lakala yiri sidaas way shamlinay wmaa ida kaana mubtadau mubtadi haduu yahayna waa shamlinay musnadan mid la tiiriyey ilaa maa bacdahu mubtadihii baaba waxau noqday musnad kii ka dambeeya musnad ilahi noqday fi naxwi qowlika aqaa'imun الzaydaani hamzadii waa istifhaam qaa'imun waa mubtada الزaydani faacilu sada masd اkhabr baa laleeyahay marfuuc biاlif lannahu muhana marka u fiirso aqaa'imun الزaydani markii tiraahdeed qaa'ima soo mubtada ah musnad ilayhi ma noqona musnadou noqday lianna mubtadihi waxau noqday macno zaydaanna daat waay wاlmacaani taquum calى اdaawaat laa calaa nafsiha marka waxaa laleeyahay hadda lama dhihin maxaa looga dhigi waaye aqaaimun mubtada zaydani khabar maxaa loo dhihi waaye mala dhihi karo horyaan usoo sheegnay liannahu waxaa weeyaan haddii khabar iyo mubtadaliya laabudda min tataabuqihimaa inay inay isla mid noqdaan marka aqaa'imun oo mubtadae oo mufrad ah azaydaani oo tahniya loogama khabri karo zaydun qaa'imaani ma ansaxayso marka waxaa weeyaan zaydani waa faacil liannahu isimkan qaa'imka isim faacil weeyaan mubtada markuu noqday intuusan khabar qaadano faacil qaatay khabarkaa soo sugaya waxaa layihi ina hada alfaacila qaama maqaama alkhabr fatamat bihi alfaa'ida faktufiya bihi sidaa weeyaan wاlkhabaruna huwa almusnadu weeyaan aladii musnadkoo tatimu bihi ay ku dhamaystirmaysa faa'idatun faa'idadii maca almubtada khabarkina sidaasuu kugu tacriifiye wاlkhabru huwa اlmusnadu weeyaan haddii tiraa huwa اlismu اlmarfuucu اlmusnadu aladi tatimu bihi maca almubtada'i faa'ida laa ba's aladii tatimu ay ku dhammaystirmayso bihi biاlkhabri faa'idatun faa'idadii maca almubtada yacni waa isim oo marfuuca oo faa'idada walidalika waxaa la yihahda alkhabru maxadu alfaa'ida aw maxad اlandaar faa'iidadii aa ku dhammaystirnayso laakiin keligiis ma ahane maca almubtada mubtada marku haysto iyuu faaida ku dhamaystir laakiin khabar keligiis hadda haddaan qaa'imun qaacidun daahibun baakin hadaan iska iraado akhbaar way u eg tahay laakiin lamaa lam yataqadama calayha mubtada ma la dhihi karo wax bay ku dhammaystirtay marka khabarka inuu faaida lagu helo waxa uu shardi ah inuu mubtada ku tiirsan yahay marka labadoodii oo la isku daray yushakilaani faa'ida marka mubtadahana hadalka wuu ka kacaa khabarkana hadalka wuu ku dhammaadaa muxamadun rasuulu sidaas weeyaan ayib markaasuu wuxuu leeyahay fa fakharaja biqowlii waxaa ku baxay almusnadu aan iri alfaacilu baa ku baxay fii naxwi qowlika aqaa'imun izaydaani aad tiraahdi zaydaankaas waa isim oo marfuuc ah waa isim oo marfuuca ah. fa tamat bihi alfaa'ida haddana faa'idadin ay ku dhammaystirantay ayib fa kharaja biqowli almusnad aan iri alfaacilu baa ku baxay fii naxwi qowlika aqaam fa inahu azaydaani wa in tamat bihi faa'idadiiba ha ku dhammaystiranto wa in tamat bihi alfaa'idatu ha ku dhammaystiranta maca almubtada'i laakinahu zaydaantii musnadun ilayhi waa laa musnad ma ah marka faacil sada masad alkhabar iyo khabarkiiseed u kala bixinaya haddii lagu yidhaahdo khabarka meeshuu ku yimaada musnad waa asigaa wax loo tiiriya marka hadda mithaalkan aqaa'imun ah, zaydaani kaaga darsami maayo khabarkii oo zaydaantaas eh, marfuuxa ahaado faa'iidada ha ku dhammaystiranto laakiin miduu faa'iidada la dhammaystirayo waxa weeyaan asigi musnad ma aha zaydanti laakiin musnad ilayhi wa asaga wax loo soo tiiriy wa biqowlii waxaa ku baxay maca almubtada aan iri tatimu bihi maca almubtada'i faa'ida naxw qaama oo fi qowlika ku baxo qaama zaydun atri tiri zaydkaas waa isim oo marfuuca tatimu bihi alfaa'ida laakiin zaydkii mubtada kama horeeyo ficila ka horeeya markaasuu faacil noqday asiga midda kalena waxaa waay zaydkaas musnadu ileyhi waa qaamana musnad wa khabarkii ma ku darsoomi karo markaasuu musanifku wuxuu iri wa xukmu lmubtada'i waalkhabari alrafcu weeyaan mubtadahi iyo khabarkii waa inay marfuuc noqdaan labada kada waxaa marfuucaadkooda ay kamid yihiin labadooda waxaa baabkan la iskula sheegaa litalaazumihimaa lianna waxay ahayd baabulmubtada keligiis in loo sharxo baabulkhabar loo sharxa sidaas si marfuucaadkabaa faacilka gooni loo sheegay naaibfaacilka maxaa loogu sheegi waayo markaasa ah waxaa lu leeyahay laa yastagni axaduhumaa can ilaakhar sidaasaa ah hal meel laisugu sheegaa ayib marka nuqtada muhimka ah waxa weeyaan almubtada walkhabaru xukmu lmubtada walkhabar alrafcu waa in macnaha la godaa laakiin godaalkaasaa wuxuu yahay in kaana mufradan fa bidamatin wa in kaana muthanan fa bialifin wa in kaana jamcan fa biwaawi ljamci waawi jamci dukrsaalim saasay noqonaysaa kow midda kale waa inuu mubtadihii xaraf oo zaa'id uusan gelin haddii mubtadihii xaraf zaa'id ou galo waa rafci waa yahay laakiin lafdigii waa ka dhigan yahay waxaan ku miithaalinay mar badan wamaa min ilaahin ilaa ilaahun waaxid hadda fiiri wamaa min ilaahin maadi waa naafiyo min ilaahintaas ilaahintaas waa mubtada ilaa ilaahun ilaa naafiya istithnaa mulgaatu laa camal laha ilaahuna waa khabar ayib marka mubtadihii hore hadeertaan annaga xukmu mubtada rafcu baan soo nariyey waxaanu aragnaa wamaa min ilaahin inuu hoos dhigan yahay markaasaan waxaan soo nariyey mubtadah waxaa weeyaan ilismu اlmarfuuc almujaradu can alcawaamil اlafdiya gayri zaa'ida laakiin hadday lafdi zaa'id ay gashay mubtadihii waxa weeyaan lafdi ahaan waa ka hoos dhigan yahay laakiin macno ahaana waa godan yahay oo marka min zaa'ida icraab ahaana zaa'ida lagu leeyahay ilaahin mubtada marfuucu calaamatu rafci dama muqadara calى aakhirihi manaca min duhuuriha dukhulu xarfi اljari aلzaa'idi calayh sidaasa sidii faacilkaba u gasho maa eh, jaaana min bashiirin maa jaaanaa bashiirun meeshay ka ahaan lahayd yay faacilkii lafda oo zaa'id aha gashay fajarathu lafdan walaakinahu abqathu marfuucan marka rafcada taas ku ogow markaasuu musanifki wuxuu yihi wayaqacu mubtadau nakiratan in cama aw khasa naxwu qowlika maa rajulu fi daari wa eh, ilaahu maca allaahi walacabdu muؤminu khayru min mushriki wa khamsu salawaati katabahuna allah marka waxaa weeyaan alaslu intaanan hadda gaarin waxa weeyaan alaslu an yakuuna almubtadau macrifa liana almubtada bimathaabati almaxkuumi calayh midka wax lagu xukminaa buu la mid yahay marka haddii hadda aan ku iraahdo Eh, rajulu maata haddaan idhaahdo u fiirso maadaama ninka aan hadda mowdka u tiiriyey nakira ou yahay maxaa laga faa'iidaysta hal axadu min annaasi yashuku ana alyowma yamuutu fiihi rajul warajulaani rajulaani wa halaatha wa arbaca malaayiin min aa dhimanay marka rajulun maata maxay macno keentay waxay macna ku keeni kartaa nin aad taqaanid in lagaaga sheego o lagu yihahdo khaalid cali e, geedi mushcaarif ee maata in lagu yidhaahdo markaasaad dhihi kartaa isimkii e, maxaan idhahdaa mubtadihii in wax loo tiiriya wax baan ka faa'idaystay marka aslu annahu laa yajuusu alibtidaau binnakira asalkii saas waa ayib maxaa yeelay lianna algarada min alkalaami xusuulu lfaa'ida marka qofka hadlaya in wax laga faa'idaystaa la raba haddaan idhaahda rajulun maata dadka meesha fadhi way la yaabo ninkaa mawaalan yahay mase si kale loo hayo rajulun maata maxaa macno ay leedahay laakiin haddaa inta dadkii u imaadaan idhahda fulaan baa dhintay ninkii aan naqiinay cali baa dhintay khaalid baa dhintay aan idhaahdo waxawaaye waa ina lilahi wa inaa il allahuma kfir lahu liannahu wax la fahmi karaad u sheegtay marka sidaasay asal horta u tahay ogow markaasaa waxaa lagu yiri ay hasaas haba ahaatee marka qaarkeed waxaa banaan inay mubtadihi nakira ou noqdo walaa yajuuzu libtidaa binakira maa lam tufidka cinda zaydi namira ibnu maalik khulaasadiisaasuu ku yiri wayaqacu lmubtadau mubtadihi waa dhaca nakiratan xaal uu yahay laakiin goormo weeyaan in cama hadduu caam noqdo ou khasa hadduu khaas noqdo hadduu camimo wax badan ama wax badan oo ama makhsuus ou yahay waa banaan tahay in mubtada lagu bilowdo waxaad leedahay maa rajulun fi daari daartan cid kuma jirto ninkaad u sheegta wax buu kaa faa'iidaysanaya sababtana wxa w cumuumkaas maadi waa naafiy rajulu waa mubtada fi daari jaaru majruur mutacaliqu bkhabrin maxduum taqdiiru kaainu maa rajulu kaainu fi daarihi macnii ka dhiganta marka ninkii ku maqlo yani waxaad leedahay gurigana iskulugoyn rag kuma jire khalaas wax la fahmi karo ama ninkii nin dad raadinaya ha noqdo ama guriga nin dad inay soo galaan ugu cabsanaa ha noqdee maa rajulu fi daari marka tirahdid qaacido waxbuu ka faa'idaystay waxaa lamid e a ilaahun maca allaahi a ilaahun maca allaahi ma ilaah maa jiro oo ilaahay ka ilaahay la jira maa jiro a ilaahun miyaa maca allaahi allaha waaxidka oo xaqa ah ma aaliha kale oo ilaah sigaan ahayn oo kaloo la jira mayaa jiro jawaabti laa waay marka fiiri a ilaahun hadda ilaahaas waa nakiro macadaasoo darfiga ayaa khabarkiisii ah maca mudaaf allahi mudaafun ilayh marka ilaahoo nakiro ah maxaa loogu bilowday ilaah jamciisa aaliha yaa la yidhaahdaa maxaa loogu bilowday istifhaamkaas yaa macna alcumuum siiyey ma ilaaha xaqa ah oo ah, ilaah kale ilaahaas xaqa ah, waxaan ahayn oo aaliha kale maa jirto waxa weeyaan marka kaanaka taquul laysa fi lkowni aaliha ila allah aaliha bixaqin ila allah saasay macnaheed ka dhigan tahay waxaa labadaas caamkii waay laba khaaskaana wuxuu ku yidhi wala cabdun mu'minu khayru min mushrikin wala cabdun adoon oo laleeyahay cabdigoo mu'minun oo mu'min ah yaa khayrun ka khayr badan min mushrikin marka طبعا nin muؤmin ah iyo nin mushriga muqaabalo ma aha laakiin fii baabi zawaaja laga hadlaya qofkii waxaa dhici karto abnaau cumuumatihi oon ku diin ahayn inuu u arkay inay gabadhiisa kuf u yihiin nin la leeyahay intuu ku dari lahay markaasaa caqiidada mansilada ay leedaha loo cadeeyo waxaa la yidhi walacabdun cabdigoo muؤminu yaa khayru min mushriki fii baabi الzawaaj laakiin baabu eh, markii caqiida la joogo laa muqaaranata baynahuma liannahu baabu lwalaa walbaraa kana yajibu muqaacatuhu wa muqaatalatuhu mushrika wa hada yajibu muwaalaatuhu walixsaanu ilayh marka hadda cabdigi waa nakiro likowni اlcabdi mawsuufa bimuminin yaa waxay u suuro gelisay in lagu bilowdo fiiri walacabdun hadda walacabdun khayru mushrikin hadda maxay keeni lahayd laakiin cabdi iimaan leh yaa mushrik aan iimaan lahayn uu ka fiican yahay waxaa lamid ah khusuuskii khamsu salawaatin katabahuna allah khamsa salawaatin shan salaadood buu katabahuna allahu ilaahay uu e, farad yeelay marka khamsidii waa mubtada salawaatinna waa mudaafun ilayh khamsadii oo nakirada ah waxay u banaanaatay in loogu bilowdo takhsiiska galay likowniha udiifat ila salawaat hadda khamsun haddii la dhihi lahay khamsun katabahuna allah ilaahay baa shantaa waa laisweydii laha war shantaas maxay tahay ma shantii arkaanulislaamma ma shantii weesh weesh laakiin khamsu salawaatin markii la yidhi wax macruuf oo la yaqaanay noqotay waxay saas ku noqotay takhsiiskaas biidaafatiha ilaa asalawaat asaa musanifka noo faahfaahi doon wuxuu ihi alaslu fi lmubtada'i an yakuuna macrifatan inuu noqdo waay laa nakirata nakira ma noqonayo lianna nakirata majhuulatun gaaliban mid oo laga jaahil yahay waay wاlxukmu cala اlmajhuuli nin aan la aqoon in wax lagu xukmiyane laa yufiid haddaad tiraahda rajulu saraqa maa macna waxaa ka fiican in tiraahdo suriqat mataaci maxaad rajulka leedahay lianna wax uu noo soo kordhinaya ma jirto wa yajuusu waxaa banaan an yakuuna nakiratan inuu yahay in kaana caaman aw khaasan haddii labadaas midkood ou noqdo waxa weeyaan waa banaantah faalawalu ka qowlika weeyaan maa rajulu fi daari wa ka qowlihi tacaala ailaahu maca allaahi falmubtadau fiihimaa labadaas mithaal mubtadaha ku dhex jiro caamun weeyaan waa liwuquucihi dhacitaankiisa oo fii siyaaqi nafyi walistifhaam ay dhaceen midda hore maa rajulun fi daari waxawa fii siyaaqi nafyi buu dhacay midana ilaahuna fii siyaaqi alistifhaam waannakiratu fii siyaaqi nafyi tacumu waa tii la dhihi jiray waa nakirada walidaalika laa ilaaha ila allahu annaha nafat alaaliha kulaha huma ahbatat xaqa aluluhiyati lilahi waaxida qahaar wthaani midka labaad oo khaaska ah ka qowlihi tacaala wala cabdu muminu khayru min mushrikin wa qowluhu calayhi salaatu wasalaam khamsu salawaatin katabahuna allahu fi lyowmi waleyla falmubtadau fiihima khaasun weeyaan waa likownihi mawsuufan fi laaya aayada waa la sifay mubtadihi wa mudaafan fi lxadiidi xadiidka mubtadahana khamsudina salawaada loo idaafay waqad dakara bacdu nuxaati waxay sheegeen litaswiiq libtidaa'i ibtidaha waxa uu cuninsiinayo binnakira inuu noqdo suwaranay u sheegeen musawiqaat waxaa la yihahdaa waxaa macnaha u suuragelinaya nakiradii inay mubtada noqoto yaa waxay gaarsiiyeen suwar wa anhaahaa bacdu lmutaakhiriina wuxuu ku dhammaystiray oo macnaha u gaarsiiyey ilaa nayifin wa thalaathiina mowdican soddon iyo dhowr mowdic wa dakara bacduhum annahaa kulahaa dhammaanteed tarjicu inay u laabanaysa lilkhusuus wa lcumuum falyataamal falyuta'amal dalika midkaas hala fiiriya markaas dabcan waa badan yihiin asbaabta keeni karto in nakiradii lagu bilowdo ibnu maalik lix iyo todobayuu ka tiriye haddaad fiirisidna sida ibnu maal ibnu hishaam uu sheegay kama marno badigeed ima an tarjica ila alkhusuus aw ila alcumuum labadaba kama marna baa laleeyahay ayb marka laa daaciya liticdaadihaa adiga waa dareemaysaa aya nakira ida ibtudaa bihaa xasalat biha alfaa'ida yajuusu alibtidaau biha ayib wاlkhabaru jumlat lahaa raabitun wاlkhabaru jumlatan haddii la yidhahdo yaqacu jumlatan jumla buu dhacaa lahaa raabitun wax isku xirana leh waa dhihi kartaa waxaa la rabaa jumla hadda waxay ahayd al aslu mubtadahana mufrad inuu noqdo khabarkana mufrad ou noqdo oo tiraa zaydun qaa'imun muxamedun eh, kaatibun wacaliyun shaacirun inaad tiraadid yaa asalkii ah laakiin axyaana yaqacu alkhabaru jumlatan laakin bishardi eesh an yakuuna hunaaka raabitun yarbidu tilka aljumla bilmubtada'i asaabiqi ka qowlika zaydun abuuhu qaa'imun aa tiri zaydun waa mubtada awal abuu waa mubtada thaani qaa'imun waa khabar lilmubtada'i thaani markaasaad leedahay waljumlaة min almubtada'i الthaani wa khabarihi fii maxali rafcin khabaru lilmubtada'i اlawali wاraabitu baynahumaa الضمير الذي في أبوه hadda زaيد abuuhu زaydki aabihiis a laleeyahay qaa'imun haddii damiirkaas uusan ku jirin oo زaيdu abun qaa'imun la yidhaahdo macno kalay bixinaysa زaيdu abun weeyaan abigoo qaa'imun ay noqonay markaas baynamaa abuuhu la dhihi lahaa marka jumlo lagu khabri maba jiraysa zaydun abun qaaimun hadii la yihahdo mubtada iyo khabar iyo wasfi bay noqon lahayd liannahu jumlo in noqoto waxay u baahan tahay raabit inay hesho waxaa lamid e eh, waa libaasu taqwa dhalika khayrun libaasu oo mubtada ataqwa oo mudaafu ilayhi dhalika oo mubtada thaani a ah, khayrun oo khabaru limubtada thaani waa jumladan oo mubtadaha thaaniga dhalika iyo khayrun yaa khabaru limubtada'i اlawal raabidkana ismu ishaaradii waa lianna wax libaaska u laabana idaa la arkaa wa libaasu taqwa alle ka cabsiga dharkeeda daalika libaaskaas fiiri daalika damiirka booskiisa u jooga khayrun waxaa kaloo lamid e ah, alxaaqatu malxaaqatu alxaaqatu waa mubtada malxaaqatu waa mubtada labaad alxaaqana khabaru limubtada thaani wاljumlaة min almubtada'i thaani ma iyo alxaaqa khabaru limubtada اlawal alxaaqa raabitkeedana uma baahna liana aljumla اlأulى uciidat bicayniha alxaaqatu malxaaqa alqaarica malqaarica waa lamid waxaad leedahay waxaa kaloo kala mid e zaydu nicma rajulu zaydu nicma arajulu ayadana raabitkeeda uma baahno waa cumuum zaydun waa mubtada nicma arajulu ficlii faacil aan ka dhigno markaasaan leenahay jumlada nicma arajulu fii maxali rafcin khabaru lmubtada waraabitu baynahuma alcumuum lianna zayd aladii huwa almubtada dakhala fi lcumuumi rajul lianna zayd juzun min alrijaal fadakhala fi dalika alcumuum falam yaxtaj ilaa raabitin ila fi naxwi qowlihi qul huwa allahu axad iyo wixii lamid ee maahini qul huwa allaahu axad jumladan waxaa laleeyahay uma baahno inay noqoto eh, raabitkeedii raabit maxaa yeelay aljumla aluulaa lianna almacnaa sidii alxaaqa wax ku dhow waay waxaa la leeyahay jumladan huwadi markii mubtada laga dhigo allahu axad mubtadii khabaray noqona hadana mubtadii khabar kale jumladanoo allahu axad a ah waxay khabar u tahay almubtada alawal oo huwadi ah markaasaa waxaa layidhi allahu axad damiirkuma jiro say khabar ku noqotay oo huwa ugu noqotay markaasaa waxaa lagu leeyahay lianna huwadii haddaan allaahu u celina qul waxaa tiraa huwa ay allaah allahu axad waaye waa nafs aljumla yaad soo celisa haddii damiirka huwa ay shani la yiraahdane shanigii maxaa laga jeedaa allahu axad weeyaan marka mithla dalika damiir uma baahno sida musanifka hadda uu shaarixa noogu sheegi doono markaasuu sharxooda wuxuu iri ay wayaqacu lkhabaru khabarkii wuxuu dhacaa jumlatan jumladoo murtabidatan bilmubtadai mubtadaha ku xiran biraabitin raabit kula xiran oo min rawaabiti arbacatin afar xerag ka mid ah raabit waxaa weyaan xariirin marka waxaa nool waxaa laisugu xiriiriya xerig caadi ah kalaamka carabiga ina wuxuu leeya rawaabit oo hadalka isku xirto haddii kale wuxuu noqona wax kala fakfakado axaduhaa addamiiru weeyaan wa hwa alaslu fi اrabطi asaa asal u ah isku xariirinta asaa asal u ah an yurbata bayna aljumali biraabitin aladi huwa damiir huwa alaslu ka qowlika zaydun abuuhu qaa'imun intan waa soo sharaxna fa zaydun mubtada waa mubtadaun awalu wa abuuhuna mubtadaun thaanin walhaau oo abuuhuna mudaafun ilayhi wa qaa'imuna khabaru mubtada thaani wاlmubtadau الthaani oo abuuhudi io w khabaruhu khabaru lmubtada'i alawali warabidu baynahuma damiir icraab oo toosan weeyaan athaani midka labaadna alishaaratu waa ka qowlihi tacaala walibaasu taqwa dalika khayr falibaaskii mubtada waa wataqwa mudaafu ilayhi wadalika mubtadaun thaanin wa khayru khabaru lilmubtada'i athaani wاlmubtada'u athaani wa khabaruhu khabaru lmubtada'i alawali waraabidu baynahuma alishaara athaalithu icaadaة اlmubtada'i bilafdihi icaadaة اlmubtada'i bilafdihi icaadaة اlmubtada'i bimacnaahu labadaan ay kala yihin kuwa soo socdo alxaaqaةu malxaaqa falxaaqaةu mubtadaءu awalu w ma mubtadaء thaanin wاlxaaqaةu khabaru اlmubtadaءi الthaani wاlmubtadaء الthaani wa khabaruhu khabaru اlmubtadaءi اlأwl wاraabitu baynahuma icaadaة اlmubtada'i bilafdihi wraabicu midka afaraad alcumuumu weeyaan naxwu zaydu nicma arajulu aa tiri fazaydun mubtadaun weeyaan wa nicma arajulu jumlatu ficliyatu khabaruhu a waaye wa nicma rajulu jumla ficliya waaye oo khabaruhu ah waraabitu baynahuma alcumuum wadalika liana alfi rajul ku jirto lilcumuum wa zaydun fardu min afraadi rajuli fadakhala fi اlcumuumi faxasala الrabطu min hada اlmacna wa hada kuluhu ida lam takun اljumlaةu haddaysan ahayn waa nafsa اlmubtada'i fi اlmacnaa fain kaanat kadalika lam yuxtaj ilaa raabidin looma baahno ka qowlihi tacaala qul huwa allahu axad fahuwa dii mubtadaun waay wallahu axadna mubtada wa khabaruhu waa mubtadaun wa khabaruhu wاljumlaةu khabaru اlmubtada'i اlawali waay wa hiya murtabidaة bihi jumladan allahu axad iyo huwadii way isku xerayin liannaha nafsu fi lmacna lianna huwa bimacna shani waay ama huwadi haddii allahu la celiyay kasii fiican tahay ayib waxaa lamid ah wule wa ka qowlihi calayhi الsalaatu wasalaam afضل ma qultu ana wالnabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah kelimatu tawxiid wax ka fiican oo ilaahay e, e, maxaan ku iraahdaa e, lagu tasbiixsada ma jirto afdalu maa qultuhu ana waxaan iraahdo waxaan iri waxa ugu fadli badan ana io wanabiyuuna aniga iyo nabiyiin ambiyadii iga horeysay waxay yidhaahdaan waxa ugu fadli badan min qabli laa ilaaha ila allah marka laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu mulku walahu alxamdu wahu calaa kuli shayin qadiir iyadoo towxiidka ay tahay haddana dikri oo ilaahay macnaha lagu xuso ay ugu qiimo badan tahay marka fiiri afdalu waa mubtada maadi bimacnaa aladii oo mudaafu ilayhi waay qultuhu فعل wa ومفعول به لا محل له من lahu لأنها صلة موصول ana waa damiiru faslin wاnnabiyuuna macduufun calaa tada qulteedaa lagu cadfay waxaa loo keenay ana fasligaas liannahu laa yajuusu alcadfu calaa damiiri marfuuci lmaxali ila bacda alfasli canhu laqad kuntum antum wa aabaa'ukum uskun anta wa zawjuka oo kale lamid tahay ayib afdalu maa qultuhu ana wاnnabiyuuna min qabli jaaru majruur mutacaliq bafdal maya wاnabiyuuna nabiyintoo min qabli iska ah sifa ka marka afdalu mubtada waay aw khabarkeedii laa ilaaha ila allah jumladan laa ilaaha ila اllahu laada iyo isimkeedii iyo khabarkeedu bxaqin oo maxduufa iyo mustathna bedelkee allah wa bedel ah waxaa waa laa naafiyatun caamilatun camala ina tansibu isma tarfac khabra laa ilaaha ismu lah mabniyun cala alfathi fi maxali nasbin wاlkhabru maxduufu taqdiiruhu xaqu ila allahu ilaa adaatu istithnaa allahu mustathnan aw badelu min min alkhabari khabarka laada khabarkeedu oo marfuuca wاljumlaة min laa min laa ilaaha ila allahu khabru lilmubtada'i afdalu ayna raabit liannahu jumladan laa ilaaha ila allahu hiya macna almubtada waay afdalu maa qultu ana wanabiyun waxaan ihi waxaa ugu fadli badan maa huwa aladii qaalahu nabi wanabiyuna laa ilaha ila allah iyada naftigeedi weeyaan wa darfan wa majruuran waxay ku cadfan tahay wاlkhabaru wa yaqacu اlkhabaru jumlatan lahaa raabitun wa yaqacu اlkhabaru darfan mansuuban yacni waxa weeyaan jumladii waa soo sheegnay markuu dhaca inkastoo musanifka hadda uu noogu miithaaliye keli ah haddii jumladii ay ismiye tahay keli ah jumlada ficiliyana waa noqotaa haddaad tira zaydun yaquumu haddaad tirahdid zaydun waa mubtada yaquumu ficla iyo faacilkiisoo ku qarsan khabar weeyaan ama yaquumu abuuhu baa tiriyey almuhim aljumla alatii taqacu khabra ima an takuna ismiya aw takuna ficliya w in kaana almusanifu qad mathala biاljumla اlismiya wa gafala can اljumla alficliya wa hiy alakhar alkhabaru wa darfan markan wayaqacu alkhabaru darfan mansuuban naxwu qowlihi tacaala wاrakbu asfala minkum w jaara wmajruura ka qowlihi tacaala alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin darafka waa noo imaan doonaa kulu darf khabar ma dhici karo laakiin khabarka haddii uu darfu makaan yahay khabar waa dhici karaa hadduu darfu zamaan yahayne waxaa loo fiiri doonaa mubtadaha inuu jawhar oo daata inuu yahay inuu macno yaha loo kala fiiri doonaa laakiin hadda fiirso warakbu rakbigiin waa jamaacadii asfala minkum ay idinka hooseyso marka arakbu waa mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci dama daahira asfala wa bimacna taxta wa darfu makaan mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira w darfu mutacaliqu bkhabari maxduufin كائن kaa'inun warakbu kaa'inun asfala marka wyaqacu lkhabaru darfan mansuuban macnaheedu ma aha asfala khabaru mubtada marfuuc calaamatu rafci ma dhehaysid laakin darfnimaa la craaba wdarfu laa buda lahu min mutacalaqin laa yaqdir an yastaqila binafsih wa jaaran wamajruuran ou dhacaa ka qowlihi tacaala alxamdu lilaahi fiiri alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay khalaas marka rabi اlcaalamiina sifa waay marka lilaahi jaarun wamajruuru mutacaliqu bkhabri maxduufin taqdiiru thaabitun alxamdu thaabitun lilaahi rabi اlcaalamiin ayb wa tacaluquhumaa darafkii iyo jaar iyo majruurka waxay ku tacaluqayaan oy ku dhagayaan bimustaqirin aw istaqara maxduufeyni xaal ay yihiin walidaalika waxaa la yidhaahdaa haddii jaari majruurka iyo darafka ay khabar dhacaan hal yajuusu idhaaru lmutacaliqi mutacalaqi midka lagu tacaluqay ma la muuji karaa oo ma la dhihi karaa warakbu carabi ahaan kaainun asfala minkum laa walidaalika waxaa wanaagsan in la yidhaahdo mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuban maxduufeyni taas waa macnaha saas weeyaan ayib marka sharxeeda u fiirso ay wyaqacu lkhabaru wuxuu dhacaa darfan darfigoo mansuuban la nasbi ka qowlihi tacaala warakbu asfala minkum wajaaran wamajruuran ka qowlihi tacaala alxamdu lilaahi rabi alcaalamiina wahumaa xiinaidin labadoodii markaas mutacaliqaani waxay ku tacaluqeen bimaxdufin wujuuban musanifkaaba noo sheegay taqdiiruhu mustaqirun aw istaqara laakiin haday darf hadday sila dhacaan horyan usoo sheegno waa inay mansuub noqdaan maxaan dhihi laha ficil in lagu tacalujiyo wاlawalu midka horo oo mustaqirun in la yidhaahdo midka la qadara ikhtiyaaru jumhuuri اlbasriyiina basriyiinta badigood midkay doorteen weeyaan wa xujatuhum waxa waaye ana almaxduufa midka maqan huwa alkhabaru fi اlxaqiiqa waxa meesha laga xadfay waa khabarki wاlaslu fi اlkhabr waxaa u asale an yakuuna sman mufradan isim mufrad inuu noqdo wthaani midka labaad oo istaqara oo ficil in la qadara ane ikhtiyaaru اlakhfash wاlfarisi wالzamakhshari intaasoo dhan way doorteen wa xujatuhumna waxa weeyaan ana almaxduufa midka meesha laga gooyey caamilu nasbi midka nasbada keenaya waay oo caamilkiisa ah fii lafdi darfi darfiga lafdigiisa waxa nasbinayo midka meesha ku qadaran weeyaan wa maxali ljaari wاlmajruur jaarki iyo majruurkiisana maxalkiisa waxa nasbinaya waay waاlaslu fi lcaamili caamilkana waxaa asal u ah an yakuuna ficlan qolo kastaba meel bay ka fiirisay qoladan waxa yidhaahdeen mubtadaha khabarkiisa mufrad aha asal ahayd walidaalika zaydun fi daari haddaan idhahda kaa-inunan qadarayna qoladaana waxay leeyihiin zaydun cindaka haddii layihahdo cindadaas waa nasbisan tahay waxa nasbiya ayad isma nasbi karta zaydna ism oo iska jaamid oo calam waa ma nasbi karo laakiin waxa meesha ku qadaran yaa nasbinaya marka haddiiba waxa nasbinaya ou caamil meesha ku qadaran yahayna walaslu fi lcamali an yakuna ficlan istaqara saasoo loo qadaraya sidaasay leeyihin calaa kuli xaal tadaafuc badan baa ka jira laakiin aqwa maa اstadla bihi jumhuuru naxwiyiina waxaa ka mid ah qowlu shaaciri fa anta ladaa buxbuuxati lhuuni kaa'inu waxaa la arkay darafkii iyo jaar iyo majruurkii oo marar qaarkeed haba yaraate eh mutacalaqoodii la sheegayo mutacalaqina ou noqday mufrad laakiin lama arkin walow fii xaala waaxida asoo darafki ijaari jaari iyo mutacaliqoodii la sheegay oo una ficil yahay lama arkin asoo isim mufrad ee waxaa lagu arkay qowl shaaciri fa anta adiga ladaa buxbuuxati lhuuni dulliga dhexdiisa kaa'inun baa tahay marka ladaadi oo daraf ah yaa waxaa lagu tacalujiyey kaa'inunti marka darafkiina waa la sheegay oo khabar dhacay antadii waa mubtada ladaani waa darafkii khabar ka dhacay markaasaa mutacaliqiisa kaa-inun baa la keenay taasaa waxaa laga ogaaday markaa in loo badan yahay sidii basriyiinta ay yidhaahdeen khilaafkaas ma dhammaanayo waa badan yahay laakiin calaa kulli xaal inuu labadooda bannaan yihiin layskuma khilaafsano laakiin ayuhumaa awlaa intaas keli unbaa laysku haystaa ayib markaasuu wuxuu yiri walaa yukhbaru bizamaani can daati wاleylata alhilaalu mutaawilu fiiri markaan walaa yukhbaru laguma khabro bizamaani darafka hadduu darfu zamaan noqdo can idaati mubtada oo daati ahoo juthale ama jirmile loogama khabro waleylata alhilaalu carabta ay tirina mutaawalun waa la awilayaa oo waleylata alhilaalu waxay u eg tahay mubtadihi oo hilaal ahoo shay daatale waa qamarkaas meesha ku taagane asoo daata ah wixii oo jirmi ama la arki karo ama la taabo karo macaanidiyaa kay duwan tahay wa waleylata alhilaalu mutaawalun marka waxay u ag tahay alhilaalu oo mubtada daata ah leyla oo darfu zamaan in loogu khabray markaasaa waxaa laleeyahay waa la awilaaho tuluucu alhilaali tuluuc oo macno ah eh soo dhalasho daata ma aha duluuc oo macno ah yaa leyladii khabar loogaga dhigaa saas leeyahay dabcan khilaaf badan baa ka jiro masaladaasna waa laisku haystaa waana imaan doonta yanqasimu adarfu ilaa zamaaniyin wa makaaniyin darafka labadaasu u qeybsamaa waxaana noo imaan doontaa baabkiisa walmubtadahune wuxuu u qeybsamaa ilaa jawharin ka zayd iyo wa camrin oo jawhar ah iyo wa caradin oo kalqiyaam walqucuud ah fiiri mubtadihii laba u qeybsan mid oo juthalah oo jirmi leh sida zayd iyo camar iyo mid carad ahoo sida qiyaam iyo qucuud ah fa in kaana darfu makaaniyan hadduu yahay saxa waxaa ansaxaya alikhbaaru bihi asiga in lagu khabro can iljawhari waalcarad shaygii jowharka ahaay oo daatada ahay iyo caradkii oo macno ah in looga qabro waa ansixi taquulu waxaad leedahay zaydun amaamaka hadda amaam waa darfu makaan mubtadihiina uu daata yahay jawhar u yahay wاlkhabaru waalkhayru amaamaka yaad leedahay khayrkii waa carad waa macno khayr shay oo la taabo karoo la arki kara ma ah amaamaka marka labadeedii khabaray u noqotay marka yajuuzu اlإkhbaaru bidarfi اlmakaani sawaaء kaana اlmubtadau juthatan aw macnan wa in kaana khabarki marka darafka hadduu yahay zamaaniyan saxa alikhbaaru bihi asiga in lagu khabraa banaan can ilcaradi macnihii loogaga khabro duuna aljawhari carad waa awsaaf taquulu waxaad leedahay asawmu alyowma الsوم wa مبتdأ اليوم ظرف الزمان منصوب cلاaمة نسب فتحة ظاaهرة والظرف متcلق بkخبر مxdوف وجوبا تقديره الsوم kائن ولاa يجuز ma banaano زaيد اليوم ma banaano زaيد oo مبتdأ oo jwهر oo ذاaت ah iyo الظرف oo alyوم a layskuma khبri karo in laysku khبri karin wxaa kugu dليil eh معنo maba keenaysaba الزaيد زaيد اليوم maanta waa kayf lاa يعqل fa in wujida fii kalaamihim marka kalaamkooda haddii la helo maa daahiruhu wax siday u muuqdaan daalika midkaas uu yahay haddii kalaamkii carbeed laga helo wax daahirkiisa u muuqdo mubtada oo daati ah in darfu zamaan looga khabray wajaba ta'wiiluhu ka qowlihim weeyaan oo alleylata alhilaalu ay yidhaahdeen fa haadaa midkan calaa xadfi mudaafin wاtaqdiir alleylata طuluucu اlhilaali marka leyla oo darfu zamaan iyo طuluuc oo macno ah yaa la yskaga khabray hilaalni mudaaf ilahi buu iska noqday sidaasuu musanifka leeyahay masaladaas musalam ma aha dad badanoo naxwiyiinta kamido ibni maalig ah waxay leeyihiin waxaa waxaa banaan in darfu zamaankii laga dhigo khabar idaa tamat bihi اfaa'ida ayb lidaalika ibnu maalik wuxuu iri wa akhbaruu bidarfin aw bixarfi jar naawiina macnaa kaa'inin aw istaqar walaa yakuunu smu zamaani khabara can juhatin wain yufid faabira wain yufid fa akhbira haddii laga helo wax faa'iide eh oo macnihii uu ku dhammaystiri karo ijcal darfa zamaan khabaran lidaat walidaalika alleylata alhilaalu haddii la yidhaahdo ibnu maalik waman qaala biqowlihi waa banaan tahay liana almacnaa yaxsulu bihi aw liana alfaa'idata taxsulu bidalika bikhilaaf zaydun alyowma oo kale ma banaano labadaas saas uu ogow ayib wuxuu leeyahay meesha tan wuxuu leeyahay wa yugnii can اlkhabari marfuucu wasfin muctamidin cala istifhaamin aw nafyin naxwu qowli shaaciri aqaatinun qowmu salmaa waqowlihi wamaa madruubun alcamraani midaan hadda waxa weeyaan mid aan hore mubtadaha markaan soo gelaynin aan sheegno haddana qaacid ahaan uu soo celiyey wa yugnii can ilkhabari khabarkii waxaa ka deeqayo marfuucu wasfin wasfi miduu gotay wasfigoo muctamidin ku tiirsado ku tiirsan cala istifhaamin ku tiirsan aw nafyin iyo wixii lamid ah wasfiga waxaa weeya mubtadaa lamid eh sifadii yaa lamid e nidaa yaa lamid e kulli waxaasoo dhan waxa weeyaan min muctamadaati اlwaصfi wa yugnii can اlkhabari waxaa ka deeqayo marfuucu waصfin waصfi miduu gotay wasfigoo muctamidin macnaha cugsaday cala istifhaamin istifhaam cugsada ou nafyin naxwu aqaatinun miya kuwo nagaadi ah qowmu salma gabadha salma layihahda qowmkeeda ma nagaadi ba mase way guureen fiiri hadeertaan aqaa'imun zaydaani oon soo ceraabnin unbay lamid tahay aqaatinun taas hamsadii istifhaam ka dhe qaatinun mubtada dhe meeshii khabar laga rabay iyo qaatinuntan isimka faacil ah yaa wuxuu qaatay faacil liannahu ismi faacil sida noo imaan doonto min alasmaai alatii tacmalu camal alficli mubtada intuu noqday yuu intaana khabar horta helin aniga waxaan u baahanahay aan qaato markaasuu asiga faacil qaatay markuu faacilkii asiga qaatay yaa waxaa leeyihi faacilkaagaasaa kaaga filan khabarkii la keeni lahay marka faacilna waa u yahay khabarkiina booskiisi asaa buuxiyey oo looma baahno marka faacilun sadda masadda alkhabar wixii la dhihi jiray waa waxaa lamid e eh, wamaa madruubun alcamraani labadii cumar ama labadii camar lama garaacin marka maadi naafiye waaye madruubun waa mubtada alcamraani waa naa'ibu faacili marfuucu bilalifi niyaabata can dama liannahu muthana marka isimka mafcuul oo madruub iyo maqtuul iyo wixii lahal ah eh, wuxuu qaadanayaa naaibulfaacil meeshuu kan ismu faacilka ka qaadan lahaa marka labadan fiiri hadda madruub isim mafcuul iyo qaadinun isim faacil eh keligood laguma bilaabo karo haddayna wax ka hormarin qaainuntaas waxaa keenay inuu camal falo hamsada ka horeyso aqaainun hamsatu istifhaam madruubun inuu camal falo waxaa u suuragelinaa maado nafyiga inay ka hormarto marka alcamraani naaibu faacilin sada masad akhabr baa leey bimacnaa anahu istugniya can اlkhabri biwujuudi marfuuci e, almubtada marka madruubun taas waa mawsuuf waصfi weeyaan waصfi waصfigaas wuxuu ictimaaday calىa nafyin oo maadi ah waa kan faahfaahinteeda ida kaana mubtadau waصfan hadduu yahay muctamidan calىa nafyin aw istifhaamin taas shardi bay u tahay laakiin naadiran sida ibnu maalik u yihi waqad yajuuzu naxwu faaizu ulurashad ulurashad marka qaad in iska banaanaataa la arkaa waصfigii duuna an yactamida calىa shay silshaadnima ama naadirnima in loo helo waa dhici kartaa buu yiri istugniya bimarfuucihi buu ku deeqtoomayaa can ilkhabari buu kaga deeqtoomayaa taquulu waxaad leedahay aqaa'imun izaydaani wamaa qaa'imun izaydaani fazaydaani faacilun waa bilwasfi ay faacil ku tahay faacilun weeyaan bilwasfi lilwasfi in la yidhahday ahayd fazaydaani qaa'imun waaye lilwasfi bay qaa'im u tahay qaa'im eh, zaydaanina faacile waxay faacil u tahay qaa'imkaasoo wasfiga ah wاlkalaamuna mustagnin can اlkhabr hadalkiina waa dhammaystirmo khabar looma baahno lianna alwasfa hunaa wasfigoo qaa'imunta ah hunaa fii ta'wiil اlficli buu qabaa alaa taraa miyaadan arkaynin ana almacnaa inuu yahay ayaquumu الzaydaani labadii zayd ma istaagi doonaan wamaa yaquumu zaydaani buu lamid yahay qaa'imtia waxaa lagu awilaa ficil inuu yahay oo kale waalficlu hadduu ficil yahayne laa yasixu alikhbaaru canhu ficil lagama warama asiga waa lagu waramaho khabar baa laga dhigaa laakiin laa yaslu an yakuuna mukhbaran canhu fakadaalika sidaas waxaa la mid eh maa kaana fii mowdicihi wixii ficilka booskiisa dhaco wasfigan ah oo qaa'imun ah oo wixii lamid eh wa inamaa mathaltu biqaa'imin biqaatinin iwa madruubin waxaan ugu miithaaliyey liyuclama in la ogaado annahu laa farqa inuusan wax u dhexeeya aysan jirin bayna kowni lwasfi wasfiga ahaanshadiisoo raafican ilfaacili faacilkii mid godana uu yahay aw inaa'ibi midka naa'ib godanaya inuu yahay can ilfaacil naa'ibka ah oo tan waxaan soo niriyey madruubun marka niri alcamraani naaib faacil wa qaatinun marka niri qowmuna faacil baan niri sada masada khabar marka wasfiga axyaanan yaktafi binaa'ibihi wa axyaanan e, bifaacilihi saas weeyaan wa min shawaahidi nafyi oo carabta laga maqlay waxaa ka mid eh qowluhu khaliilaya maa waafin bicahdiya antuma idaa lam takunaa lii calaa man uqaadicu khaliilaya yaa khaliilaya labadayda wadaayow maa waafin ma tihidiin kuwa oofinayo antumaa adinka bicahdii ballankayga idaa lam takuunaa idaa lam takuunaa haddii aadan ahayn lii aniga yacni idaa lam takuunaa hadaadan haddaadan ahayn naasirayni lii kuwa ii gargaarayo oo igu garab taagan calaaman uqaaticu ciddaan gooyo haddaadan ila mowqif qaadanayno sidaan ugoy ila goynaynin waxa weeyaan laba waday iima tihidinoo sadiiqiin ah marka fiiri maa waafin bicahdiya antuma maadi oo naafiya ah waafin oo mubtada ah marfuuc bidama muqadar cala lyaai maxduufati manca min duhuriha athiqal qaadin iyo waafin isku mid waay markaasaa waxaa layihi waafin wahwa ismu faacilin yacmalu camala ficli yarfacu faacil wayansibu lmafcuul antumaa faacilu waafin mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin faacil wa hada alfaacilu sada masada alkhabr looma baahna marka waafintii mubtada ee faacilkiisa lagu kaaftoo wa min shawaahid اlistifhaami waxaa kamida qowluhu shaacirka qowlkiisa oo aqaaطinu qowmu salmaa amna wowdacana in yadcanuu facajiibu cayshu man qaطana wuxuu ri aqaainun miyaa kuwa nagaadi ah qowmu salma gabadha samalira qoomkooda ma nagaadi wa nagaadi miya am nawowda canan ama in la guuray niyeysteen in yadcanuu hadday guuraan fa cajiibun waxaa la yaab leh cayshu manqatana ninkii nagaadi noqonayo ka harayaa la yaab leh gabarh buu jecel yahay markaasuu isweydiiyo ri gabadhaas qoomka ay ka dhasheen ma guurow hayaamase waa degan yihi markaasuu hadday guuraan aniga waaba la socdaahe ninka sii haray oo mey sii deganasuu ku noolaanahaba aniga la yaab laha buur asigu isu arko oo qof qoftaas la-aanteeda inuusan noolaan karin isu arko yuu dadkao dhan u malaynaya markaasuu wuxuu ri aniga waaba iska socdaahoo dee fadhi iima yaalle cidda oo markaa meesha ku haraysa nolosheeda siday noqon doonto gabadhaas maxbuubada kadib yaan la yaabsanahay buu yidhi markaa ulajeedada marka aqaatinu qowmu salmaadaas aan soo sharaxnay weeyaan wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin